الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد تنا درسيا نعصب بالله من كي شليتو أين وحير وعضينا هذا الكي إمام الشافعي عليه رحمة الله أنكسو قرني كسب سنة إمام الشافعي قيحتان كإيمان كأوسميه هذا الكوحة سوقوري الشيخ السلام بن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الإيمان بكسو قوريي وحول يري السلام قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة شافعي وحو يري ويري كتاب كيس أمك وحو كيري ولو باب كالنية صلاة للنية وحو يري وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر الإمام الشافعي إجماع بسقرنا يوحو إليه صحابة إيا التابعين تكدن بيسي إيا داد كان سقر نيبا وحي كو كل من وكو إجماعين اسكوا وافقين إيمانكو إنو يهي قول إيا عمل إيا نيو saddexdaa midkood ma gudayo ilaa ka kale in la helo mooye yacni waxa weeyaan ictiqaadka niyada oo ictiqaad uu ka wado iyo camalkii jawaarixda iyo qowlullisaan midkood ama labo ma gudayaan haddaan kii kale lala helin saddexdaba waa in la wada heluu leeya macnaha hadalkaas imaamu shaafici caleyh raxmatullaah kuma soo aroorin baa leeyahay umka hadda matbuuca ah ee yaalla umka daabacan maayo kuma soo aroorin sidaas daraaddeed maadaama sheikhulislaam ibnu taymiya uu ka soo guriyey umka weliba baabkuu ku yaalayna uu sheegay dabcadan hadda taallan naskaasi waa ka maqan yahay sidaas daraaddeed in la haleeshiyo wey yacni qoladii tabcinaysay baa laga yaabaa inay saqad ka dhacay ama yani waxa weeyaan tii ay ka tabcinayeen makhduudadii ka tabcinayeen ayb وحكى إجماع إسقنا سوق قرية الإمام البغوي في شرح السنة إسقنا وحر اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يحوليها الصحابة يتابعين تي انتي كدن بس وعلماء السنة إيه وحي isku waafaqeen oo isku أعماش إني إيمانك كم ka وحين يدهدين إيمانك وقول عربك اللي جيده عمل حبنه السميان عقيده قلبك وقفت سيدا سيساو نسو قريه شرح السنة طيب وعاكل إساقنا سيدا سو كالإجماع سو قريه الإمام ابن عبد البر في التمهيد إساقنا أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية وحيسكو إجماعين بوري تتك فقه إيا حديث كإنتو بقى iimaanku inuu qowl iyo camal yahay camalna maba dhici karo in niyo la helo mooyaan yani ictiqaad in la helo mooya saas way macanaha marka nuquulaadkaasi kuwii horeaan ku xoojinaynaa rag aada u fara badan oo culimmada sunnada ka mida baa ijmaaca soo guuriyey salafka saxaabada iyo taabiciinta inuu itifaaqoodu ahaa in iimaanku uu saddexdaa tiir ka kooban yahay oo saddexdooduba saddexduba lagaga maarmaan yihiin macanaha ayb taa haddaynu garanno kufriga kufriga oo macnaha iimaanka ka soo horjeeda isaguna wuxuu ku yimaadaa ictiqaad iyo qowl afka laga yidhaahdo iyo xubnaha camalkooda haddii ictiqaad keliya la helo ictiqaadka keligii oo iimaankii burinaya haddii la helo gaalnimo wey diinta waa lagaga baxayaa inta waa laysla ogolay laakiin qowl lagu dhawaaqay oo isagana gaalnimo ah baa jira oo kufri keenaya walow haba sheegta ninka hadalkaa yidhi inuusan qalbigu la qabin haba sheegtee camal waxaa jira diinta lagaga baxayo oo lagu gaaloobayo walow ninka sameeyey haba sheegto inuu qalbiga uusan ka rumaysnayn saas daraaddeed kufrigu wuxuu ku imaanayaa ictiqaadina wuu noqdaa qawlina wuu noqdaa camalina waa noqdaa in kufriga lagu xasriyo lagu kooboo la yidhahdo kufrigu waa uun wixii ictiqaad ah ee camalka kufri kama yimaado qowlkana kufri kama yimaado madhabkaasi waa madhabka murji'ada wey ama la yidhaahdo qowlka daliil wuxuu u yahay ictiqaadka kufriga ku jira ama ficilka dhacay ee kufriga ku tusayahay wuxuu daliil u yahay kufriga qalbiga ku jira laakiin isagu bixaddi daatihi kufri ma aha waa madhabka nimanka la yidhaahdo murji'ada weeye oo maalan waxa weeye waxaa ka soo guurinaya ninka la yidhahdo shahristani ayaa soo guurinaya oo kitaabkiisa almilal wannixal buu ku keenaya وحليه هاي وإلى هذا المذهب ميل ابن راوندي وبشر المريسي قال الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعا والكفر هو الجحود والإنكار والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة للكفر علامة الكفر ومذهب مذهب كي بشر المريسي إيو ابن راوندي إيو madhabkoodii weeye muctasilada iyo nimanka layihahda murji'ada iyo yaa madhabkaa qaba oo ah gaalnimadu waa uun diidada qalbiga qalbiga inuu inkiro shaygii la rabay inuu qiro ruuxu hadduu sanam u sujuudo ama qoraxda u sujuudo ama dayaxa u sujuudo kufri la dhihi maayo sujuuddaasi waa gaalnimo la dhihi maayo laakiin maxaa la dhahayaa sujuuddaasi waxay ku tusaysaa gaalnimo qalbiga ku jirta ayb maalan wuxuu ka soo guuriyey abulxasan alashcari maqaalaadkiisa wuxuu ku soo guuriyey nin la yidhahdo abu mucaad altawmani wuxuu ka soo guuriyey oo murji'ada ka mid ah wuxuu yidhi man qatala nabiyan aw latamahu kafara walaysa min ajli allatmati kafara walakin min ajli اlistikfaafi wاlcadaawati wاlbugdi lahu macnaha waxa weeye ninkii nebi dila ama nebi dharbaaxa waa gaaloobaya dharbaaxada iyo dilka laftiisu gaalnimo ma aha waa suleey laakiin dharbaaxada uu nebiga dharbaaxay iyo dilka uu nebigu dilay baa astaan waxay u yihiin iyo calaamo qalbigiisa inay ku jirto fududaysi iyo cadaawo iyo nacayb uu u qabo nebiga taa qalbiga ku jirtee ficilkiisu ku tusay baa kufriga ah laakiin ficilkansi ahaantiisa kufri ma aha buu leeyahy madhabkaasi marka madhabkee wey waa madhatulmurji'a iyo muctasilada wey ruuxii yidhaahda kufrigu ictiqaad unbuu ka yimaadaa laakiin camalka iyo qowlku midna kufri ma ahe waa calaamatun cala alkufri ama daliilun cala alkufri ruuxii yidhaahday waxa weeyaan waa waqaca calaa ra'yi almuctazila waalmurji'a saas way macnaa madhab ahlusunna waljamaca waxeeyaan qowlkoo mujarad a kufri uu noqon karaa oo maalan maxaa miaal u noqon karaa waxaa miaal u noqon karaa qowl kufri ah maalan ilaahay hayrkii buu baryey soo ma ama ilahay hayrkii buu kaalmo weydiistay soo qowl maa qalbigana wuxuu leeyahy aniga qalbigayga kuma jirto cidaan ilahayn baa wax tari karta qalbigayga ilaahay keliya wax tari karaan rumaysna wuxuuna leeyahay sheekh cabdulqaadir uu iisoo gurmo maxaad dhahaynaa kufri ma aha qowlkaasi kufri cad weeye ruux yidhaahda kufri ma ahee laakiin qalbiga kufri ku jiruu daliil u yahay waa madhab lmurjia waay soo ma jeed maalan mid baa wuxuu caayay horteennu ilaahay buu caayay rasuulku caayay malaa'igtu caayay wuxuuna leeyahay aniga qalbigayga ilaahay waa ku wen yahay rasuulku qalbigayga waa ku wen yahay malaa'igtu qalbigayga waa ku weyn tahay maxaad dhahaysanin ma gaal baa mise gaal ma waa gaal wey kufrigiisa maxaa ku tusay qowlkaa uu ku hadlay baa kufrigiisa keenaya mana suroobi karto in la yidhahdo qalbiga waa dhici kartaa culimada qaarkood ood arkaysa odhanaya yani waxa weeyaan li yani cillo uga dhigaya laakiin ma inkirayaan inuu qowlka keligii kufri noqon karo culimada sunnada qaar ka mid ayib maalan ficil buu ku kacay ficil buu ku kacay maalan ilaahay cid aan ahayn buu u sujuuday wuxuuna yidhi waxaan rumaysnayaa ilahay keligiin baa la caabudi karaa sanamna waa u sujuuday ama qabri buu u sujuuday ama wadaad buu u sujuuday gaalnimo martaa mise ma ya waa gaalnimo waa gaalnimo ficilkaa laf kufri ah misxafkii intuu soo qaaday qur-aankaa buu ku istaagay maalan ama meel musqul iyo qashin buu ku dhex riday ficilkaa ma ku gaaloobaya waa ku gaaloobaya mujarad ficilkaasaa kufri ah saas daraaddeed sida iimaanka arkaantiisuba saddex ay u noqotay oo iimaanka arkayntiisa cinda ahlusunna maxaa nidhi waa qowlun ictiqaadun iyo camal kufriguna wuxuu noqdaa ictiqaadna waa noqdaa camalna waa noqdaa qowlna waa noqdaa macnahaasi waa macno muhima in la fahmo u baahan ilaa rag badan baa meeshaasi intay shubha ka gashay baa waxay yidhaahdeen kufrigu waa istixlaalka qalbiga iyo ictiqaadulqalbi un markaasaa waxay ku dhaceen يعني مذهب كي مرجع ذي كبعني يوم اعتزيل هذا معنى وهل اسمك أنت هزين لقو برا قوي طيب تامر كأنه كجود منا أيضا وحي رأي إنه كجنا قلنا لمن كي اللي يشري الشاعر هذا لو هذه مسألة إن شاء الله تصومرنا أو أهيد مس إيمانك قحطان كيس أيضا وانو بينور كوز إنه التصديق النطق باللسان إن إسكو خلاف صناعي عمل الجوارحنا معي هذا ya carabka waa isku khilaafsanaayeen nudqigiisa laakiin camalka camalka way isku waafaqsanaayeen inuusan rukni ahayn soo ma laakiin waxay qabeen inuu ahaa shartu kamaal waa uun wax dhammaystiraya iimaanka ee iimaanka maahiyadiisii ka mid maaha taas isla ogolaayeen soo ma ayib taa markaa aynu ka nimaando laakiin marka loo yimaado قاعدة قاعدتي كحكتيتا او اهيد الايمان يزيد وينقص ما هي كقبل يا شاعر ما هي كقبل بس يا أهل السنة يوافق سنين قرنا حيث يعني أهل السنة يوافق سنين قلنا دعا بركبالتانا عن تحقيق شنو Ehm, horta laba cibray leeyihiin khulaasada warkooda marka lasoo ururiyo iimaanka asalkiisii iyo qeexidday ku sameeyeenoo bimacna tasdiiq ah marka la fiiriyo iimaanku mana ziyaado mana nusqaamo taasi waa mid dhinac kale marka laga fiiriyo acmaashii iimaanka kamilaysay een iimaanka ka mid ahayn markii la fiiriyo يا وحى إيمانا سيزيد وينقص يزيد وينقص تمرك وحيقول نقول إسا عملك ويمرك هربا كل شيء جان إنه ركن أوصى أهين أو أويهاي شرط كمال صوما أما قحتانك إي أركان إيمانك إي أصل الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص خلاص هذا ماذا بكذوك طيب علينا مثلا مركو شرحيو بيتك آه، لقاني سو آه، إن ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان مركو شرحي وحوري بيجوري وحوري ورجح جماعة من العلماء وهم جمهور الأشاعرة القول بزيادة الإيمان لأنه لا معنى لترجيح زيادة الإيمان إلا ترجيح القول به بها يعني وحي رجحين بوليه جمهور أشاعرة إيمانك إنو الزيادة بل كلا توحو كويل وهذا نصف هذا مدى الكحك تتكسح كويلي وقال جماعة منهم وقال جماعة أعظمهم الإمام أبي حنيفة أبو حنيفة وهو النعمان بن ثابت لا يزيد ولا ينقص بر لأنه اسم للتصديق البالغ نهاية الجزم والإدعام كوح كلا وحيدا هذين إيمانكم من الزيادة من النسقامه lianna waa tasdiiq meeshii ugu dambaysay gaadhay mar hadduu meeshii dambaysay ugu gaadhay siyaado ma leh hadduu nusqaan galana waaba kufri hadduu intaa iska dhimana waa gaalnimo siyaadadana ma imaan karto dee meeshii ugu dambaysay ee loo baahnaa inuu joogo buuba joogaaba wax siyaadaa ma fooli kartuu leh kadibu wuxuu yidhi waqaala jamaacatun minhum alfakru alraazi wa imaamu alxaramayn qolo kaloo saddexaad waxay yidhahdeenoo uu ka mid yahay fakhruraazi imaamualxaramayn ay ka mid yihiin وحي لهذين ليس الخلاف بين الفريقين حقيقيا بل نفذيا بينه خلاف كلا وضع كوحده لحيث وان كوحده وكوحده كوحده تري إيمان كوي السيادة ونسقامة إيه كوحده تري ما السيادة من النسقامة خلاف كوحده حياه وخلاف ان كلمة الاستعمالية خلاف جوهري أما خلاف حقيقي ما هو خلاف سوري أما اللفظ يده ساسي معنى طيب وسيا شحوه لي ووجه كون الخلاف اللفظي بوري أن القول بأنه يزيد وينقص محمول على ما به كماله وهو الأعمال طيب والقول بأنه لا يزيد ولا ينقص محمول على أصله وهو التصديق الباطني معناه ما لفهمت يعني قولك يمزي هذا من نسقامه waxaa lagu xambaarayaa wixii qalbiga ku jiro tasdiiq ahaa oo iimaanka ku qeexeen kaasaa lagu xambaarayaa ma siyaado mana nusqaamo qowlka odhanaya wuu siyaadaayo wuu nusqaamaana waxaa lagu xambaarayaa acmaashii kamilaysay iimaanka ma la fahan marka acmaasha mukamilada ah marka la fiiriyo waxay leeyihiin yaziidu wayanqus taacaadkuna waa siyaadiyaan yani wax weeyaan maaratay leanna kullama acmaasha saalixa ay bataan waxaa badanaya kamaalkii iimaanka kullamaa acmaasha macaasida ruuxu uu badsadana waxaa badanaya nuqsaantii ku dhacday kamaalka iimaanka asalkii iimaanka maaha nuqsaantii ku dhacday xaggee kamaalka iimaanka waa acmaashiya macnaha saas wey iimaanka asalkiisu mana siyaado mana nusqaamo oo tasdiiqa macnaha sidaasi ayay qoladaasina u yidhaahdeen khilaafku waa lafdi hadal noocaasoo kalea waxaa soo guurinaya isagana وحا اسكاله وسقرنيا وحا اسكاله ننك ليلهدو أبو بكر الباقلاني با اسكاله في كتابه الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به استقنا وحسوك قرنيا هذا الله عصو كلاه ومثل هذا كلمة كالشيخنا وعيري آه وحيد وكذلك أيضا لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص كما جاء في الكتاب والسنة لكن النقصان والزيادة يرجع في الإيمان إلى أحد أمرين دول سيدي قرآنك والسنة بالشيغين إن أنه إلهنا إيمانك هو السيادة وانا مدي دنين بول طيب لكن سيادة إيا النقصان تاسي إيمانك لما أرموت بيت بيقول نقول إسابه قلوا في رسالة ima an yakuuna dalika raajican ila alqowli waalcamal in la yidhahdo siyaadadu waxay u noqonaysaa qowlkii iyo camalkii oo labaduba ka baxsan yah iimaankii asalka ah ka baxsan soo ma jeedaan leanna qowlkan waa kuwii ku muransanaa ficilkana waa isla ogolayen sooma camalkana waa isla ogolayen ayb duuna tasdiiq bu ima an yakuuna dalika raajican ila alqowli waalcamal duuna tasdiiq oo tasdiiq isaga ziyaada ma gasho لأن ذلك يتصور فيهما أي في القول والعمل مع بقاء الإيمان qowlku inuu siyaado camalku siyaado waa la suuraysan karaa iimaankii sidiisiibuu baaqi ku aanaya isagu ayib wuxuu yidhi fa ama atasdiiqu famatan kharama minhu adnaa shay batala aliimaan buuhi tasdiiqa isaga wax yar hadduu dhinmo iimaankii o dhan baaba buraya buuhi wax kala hadhaya ilaalmehe soo tasdiiqoo asluliimaan ay ku sheegeen ama iimaanka ku qeexeen asagu ma kala go'o mana kala hadho mana siyaado mana nusqaamo bayaanu dalika buu sii sharxaya arrinta labaad wuxuu yidhi ee siyaadada iyo nuqsaanta itlaaqeeda aan u ogolaanayno waa in la yidhaahdo xagga ammaanta ruuxa la ammaanaya iyo abaalgudka aakharo iimaanka dadku wuxuu u kala siyaadayaa u kala nusqaamayaa aakhare marka la tago abaalgudka la kala siinayo taa waa mid ama mehe ammaanta adduunyada ay ku helayaan oo ruuxa dee camalkiisu badan yahoo qowlkiisa badan yahay khayrka ihi xagga ammaanta adduunyada waa ka fiican yahay ruuxa ka hooseeya xagga camalka iyo qowlka khayrka addakharo markii la tagana abaalgud ahaan waa ka fiicnaanaya taas dhanka marka la fiiriyana iimaanku waa ziyaadiyo waa nusqaamaa waa la dhihi karaa laakiin tasdiiqa oo iimaankii ay ku qeexeen asaga mana siyaado mana nusqaamo ma la fahmay marka ra'yiga ashaaciradu marka waa sidaas ashaaciradu waxay kala qaadayaan tasdiiqi iimaanka ay ku qeexeen ma siyaada mana nusqaamay leeyihiin waa say macnaha waxa weeye qaarkood qabaan amaa camalkii iyo qowlkii oy iimaanka ka saareen waxay leeyihiin siyaadada iyo nuqsaanta wuu aqbali karaya warkooda adiga murtidiisu waa iskainta ayib wuxuu yidhi sheekhu marka wayactaqidu waxay ictiqaadinayaan ahlu sunnati sunnada dadkeeda kutubtan oo kale marka la soo gaadho waxaa laga maarmaan ah wixii jira inaad wax badan ka ogaataan kutubtan marka la soo gaadho kutubtii yaani mubtadi'a ah loogu talagalay hoos hoose baa inta badan mutuunta waxa ku yaalla iyo lagu soo ogaaday iyo usuusha laakiin usuusha maxaa khilaafsan iyo maxaa keenay in layiskhilaafo iyo maxaa la kala daliishaday iyo ruuxu daalibkii waxoogaa mustawihiisu waa inuu kor u yara kaco soo ma weligeed haddii la taagnaado uun matniga waxa ku qoran in laydin laqmeeyo oo wixiiba aan si yacni gudaha la gelin cumqiyan loo gelin weligaa waxa weyaan xeebta unbaa taagnaani soo ma gudahaba geli mayse saas daraaddeed dadka mubtadi'iinta ah kutubtii hore yani waxa bilowga ahaa inay iyagu soo bilaabaan fiican laakiin ragga waxoogaa mustawahoodu soo yara kacay waxaa fiican inay ogaadaan waxani maxaa keenay in layiskhilaafo asbaabtu maxay tahay maxaa la kala qabaa liyakuuna calaa bayina leanna wixii kutubtii bay ku qoranta saas man sidaa ay tahay weliba wixii jiray oo dhan ma sheegayno wax badan baynu ka gaabsanayn firaq waxaa jira xataa warkooda aynaan soo qaadayn leanna innaga ashaaciro un ba ayn haysata ashaacirada uun inaynu isdul taagno waxay qabaan masale walba taasaa aada muhiim noogu ah ayb ويعتقد وحي اعتقاسين أهل السنة أهل السنة وحي اعتقاسين أن المؤمن مؤمنك وإن أذنب هبدا بابي ذنوبا دنبيو كثيرة أو فربدا هبدا بابي ذنوب تاسو صغائرة ها صغائرة وكبائرة أن المؤمن مؤمنك وإن أذنب هبدا باب ذنوبا ذنوب كثيرة أو فربدا صغائرة أكوى يرير وكبائرة كوى وين fa inahu isagu laa yakfuru ma kufrinaya biha dunuubta ku kufrin maayo saasay qabaan ahlusunnuhu asxaabu lxadiid wain kharaja hadduu baxo can iddunyaa adduunyada hadduu ka tago hayra taa'ibin xaal uu yahay midkaan mid aan ka toobadkeenin minhaa dunuubtii aan ka toobadkeenin oo wamaata uu dhinto cala tawxiidi tawxiidka korkiisana uu ku dhinto fa inahu isagu haa cala altawxiidi tawxiidka korkiisa uu ku dhinto waalikhlaasi iyo ikhlaas badhaxtirid cibaadada ilaahay loo badhaxtiro hadduu ku dhinto fa inna amrahu arrinkiisu ilallaahi alla xaggiisuu ahaaday caza wajal arrinkiisu ilahay buu leeyahay taladiisa ilahay baa ayb ilahay baa suu doona ugu talinaya wuu sii fahfahey wuxuu yidhi in shaaa hadduu doono alle cafaa wuu cafinayaa canhu xaggiisa wuu iska cafinaya wa adkhalahu wuxuuna gelinayaa aljannata jannadana wuu gelinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaduu jannadiisuu gelinaya saaliman isaga oo bad qaba oon cadaab taabanin haaniman oo haniimaysta oo faa'iidaystay isagoo faa'iido wata yacni wixii uu ka baqayeyna ka nabadgalay oo bad qaba oo saalim ah ayuu jannada alla geynayaa hadduu doono ayb hayra mubtala wa adkhalahu wuxuu alla gelinayaa aljannata jannaduu gelinaya yowma alqiyaamati saaliman xaalu yahay mid nabad qaba oo bad qaba haaniman oo haniimaystay hayra mubtalan mid la ibtileeyeyna aan ahayn binnaari naarta lagu ibtileeyey mid naar lagu ibtileeyoo lagu imtixaanayoo la soo mariyeyna aan ahayn ay walaa mucaaqabin mid la ciqaabayna aan ahayn calaa maa shay korkii loo ciqaabay irtakabahu uu sameeyey oo waktasabahu uu kasbaday uma kadibna markuu kasbaday oo uu sameeyey istasxabahu watay dembigii ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada watay oo saaxiibsaday oo min alaahaami ah, ah. uma istasxabahu uu saaxiibsaday wixii uu saaxiibsaday ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadha ee uu watay oo la socday oo min alaahaami dembiyada ah walawsaari ee macnaha waxa wey iyo macaasida يعني معاصي ذا إيه أوزارة يعني عريسيال كدنبيه ذا وإن شاء هدو طونو تاسي وامد وإن شاء هدو الله دوننا عاقبه وعقابه يا أدون قاس وعذبه وعذابه يا مدة أي عذابه يا بعذاب النار نار تعذاب كيدوك عذابه وإذا قرت عذبه وعذابنا وإذا قرت عذبه وعذاب الله سبحانه وتعالى لم يخلده وارن مايو addoonkii fiihaa naarta dhexeeda ku waarin maayo bal iskaba dhaafe actaqahu wuu xoraynaya actaqahu wuu xoraynayaa wa akhrajahu wuuna bixinayaa minhaa ah. minhaa naartii buu ka soo saarayaa ilaa naciimi daari alqaraar sugnaanshaha daarteeda daartaa nicmadeeda xaggeedu u saaraya oo jannada macna masaladan mas'aladii hore ee iimaankay calaaqa la leedahay iimaanka markaynu soo qeexaynay waxaan idhi iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad yaa qabaynu nidhi ahlu sunnaha iyo khawaarijta iyo muctasilada fa keliya qalbigu inuu garto un yaa qabaynu nidhi jahmiyadaa qabta iimaanku inuu tasdiiq yahay iyo macrifatu lqalbi waxaa qabaynu nidhi shaacirada iyo murji'ada murji'ada kooxdooda la yidhaahdo fuqahaa'ul murji'ana waxay ku daraan macrif tasdiiqa maxay ku daraan qowlu lisaankay ku daraan ah, murji'at lfuqahaa qowlu lisaankay u idaafeeyaan ayib intaa markaynu soo garanno baa waxaa imaanaysa mas'aladaasi tatbiiqeeda meesha taxriir maxallulkhilaaf waxa la yidhahda meesha ay ku kala bixi doonaan oo si fiican ugu kala caddaanayaan qeexiddaa marka laga yimaado waa tan ruuxii mu'minkaa ah ee muslimka ahaa baa dembi weyn galay dembigaasi shareecadu ma sheegin in diinta lagaga baxayo hadday shareecadu sheegtay in diinta lagaga baxayo lagu gaaloobayo ayada kaasi warkiisu waa iska duuduuban yahayoo camal ay shareecadu sheegtay in lagu gaaloobayo way wada qabaan in lagu gaaloobayo yacni waxa weeyaan maadaama uu kufri yahay oo shirki yahoo diinta lagaga baxayo ee waxaa laga wada hadlaya waxa weeye waa camal dembi ah dembi weyn ah shareecaduna ayna sheegin in diinta looga baxayo ee uu dembi ah maalan zinada xatooyada xanta dilka dadka dunuubta noocaaseen diintana lagaga bixin dunuubta waaweynna ah dunuubtaasi ruuxu isagoo muslima ah hadduu sameeyo xukunkiisu muxuu yahay masalada way masaladu meeshan kaga hadlayo waana mas'alada ay yacni waxa weeyaan ku soo baxayso miithaalna u noqon karta qeexitaankii ay iimaanka qeexitaankiisa isku khilaafeen laba dhinac baa marka laga fiirinaya ruuxaasi muslimkaa mu'minka ahaa ee dembiga weyn galay laba dhinac baa laga fiirinaya adduunka horta magacee la siinayaa wey adduunka magacee la siinaya ma gaalbaa mise waa mise waa muslim aakharase xugumkee buu qaadanayaa ma naartuu ku waarayaa mise wuu ka bixi doonaa labadaa dhinac wa qoladii tidhi iimaanku iimaanku waa uun qal qalbigoo laga rumeeyo wax qaybsamayana ma aha mu'minka dembiga weyn galay agtooda muxuu ka yahay ya abadan gaal ma ah qalbiga keliya way bay dhaheen rumayntu waa uun qalbiga inuu ka rumeeyo qalbiga acmaashiina iimaankaba kuma jirto way ka saareen ama dembi la gala ha noqdo ama waajib laga taga ha noqdo iimaanka iyaga way uga baxsantah ugamaba jirtaba soo ma iimaanku waxay yidhaahdeen waa wax qalbiga uun galo waa tasdiiqulqalbi bas kuwaasi muxuu noqonayaa ruuxa dembiga weyn gala agtooda muxuu ka noqonaya mumin kaamilulimaan buu noqonaya soo ma leanna waxan uu la yimidi waaba wax iimaankiiba ka baxsanba soo ma camalkan uu la yimid ee dembiga weyn ah waajibkan uu ka tegey macsiyadan uu galay markii horeba annaga iimaanka looguma jirin la-aantood buu iimaanku kaamil noo ahaa annaga tasdiiq ma laga helay iimaankiioo kaamila laga helay waxaa kale warkaa kale soo maaha warkaasi meeshiisa ayaal ayaga uma xisaabsana waaas waa mu'min kaamiluliimaan saas daraaddeed waa inagii soo marnay inay yidhaahdeen iimaanunaa ka iimaani jibriila wa mikaa'iil ruuxa ugu ugu dembi badan addoommada mu'miniinta ah ee ugu faajirsan ee ugu macsiyo badan iimaankiisa iyo iimaanka nebi maxamed waa isku mid bay qabaan soo qoladaasi marka agtooda wuxuu ka yahay mu'minun kaamilu liimaan ayib aanu nimaadno qoladii kale tidhi iimaanku waa qowlun wa camalun wa ictiqaadun oo imise qolaha ahlu sunnaha iyo khawaarijta iyo muctasilada halkana iyagu ku kala baxaya marka hore waxaad moodaysaa xagga qeexitaanka iimaanka inay wada socdeen soo ma laakiin meeshanoo kale ay ku kala baxayaanoo waan soo cadaynay say u kala baxayaan laakiin mihaal ahaan tanoo kale marka la mihaalinayo si cad bay u muuqanaysaa farqiga u dhexeeya ahlu sunnaha iyo khawaarijta muctasilada fii hadi lmasala khaasatan ayib qolada ahlu sunnuhu maxay dhaheen qowlun wa camalun wa ictiqaadun markay yidhaahdeen camal oo dhan waa rukni iimaanka ka mid ah oo haddii camal la waayo ama ruuxu dembi galo ama waajib ka tago iimaankii waa waxaan qaybsamaynina waa tegayaa miyay dhaheen ya maxay dhaheen waa nusqaamaya soo ma acmaashaan soo sheegnay inay yihiin inay yidhaahdeen qaarna waa rukni oo haddii la waayo iimaankii waa la waayaya soo ma qaarna rukni ma ahe waa waajibaad iyo mustaxabbaad oo haddii la waayo iimaankii waa jiraya soo ma laakiin maxaa gaadhaya naqsi baa gaadhaya macsiyuu galay aan gaalnimo keenaynin marka waxaa la odhanayaa waa mu'minun naaqisu liimaan waa meesha culimmadu yidhaahdaan laa yucطaa alsmu اlmuطlaq walaa yuslabu mulaq walaa yuslabu minhu muطlaqu alsmi yani waxa weye alismu lmuطlaq waxa weeye waa ismigii oo kaamil ah mu'minkii oo kaamil ah la siin maayo mutlaqulismina waxa weeyaan magicii iimaanka oo dhanna laga wada qaadi maayo maxaa la dhahayaa waxaa la leeyahay waa faasiqun bimacsiyati iimaankii laga wada siibi maayo iimaankiioo buuxana la wada siin maayo laakiin waxaa la siinayaa iimaan kala dhiman baa la siinaya dhimanaashahaasi kolba macsiyadiisu intay la egtahay wey qoladaasi halkaasay mareen waa madhab ahlusunna waljamaaca taasi waa adduunyada aakhare markuu tagana warkiisu muxuu noqonaya yah taxta almashii'a taxta almashii'a ilaahay subxaana wa tacaala baa suu doono ka yeeli oo suu doonoo see ah hadduu doonana intuu iska cafiyo buu horay jannada ka geynayaa isagoo bad qaba oo samata oo macnaha waxa weeyaan aan dhibgaadhin oon la cadaabin buu ilahay iska cafin karaa hadduu doonana alla subxaana wa tacaala dembiguu galay baa naarta lagaga goynaya cadaabka la soo marinaya laakiin maxaa ku xiga naarku waari maayo soo ma lanna iimaan buu ku dhintay qiyaasta iimaanka uu ku dhintay baa keenaysa inuusan naarta ku waayo xukumkiisa aakharana cinda ahlusunna ka way khawaarijtaanu nimaadna maxay yidhahdeen iyagu iimaanku waa qowl iyo camal iyo maxay dhaheen ictiqaadka iyagii ahlusunna farqiga udhexeeya muxuu yahay qeexitaanka iimaanka markaynu soo marin ya ya Ah. iimaanka waxay yidhaahdeen waa qowl iyo camal iyo ictiqaad laakiin waa gabal aan qaybsami karin waay soo mayna dheh ta kale camalka dhammaantii wuxuu ku jiraa bay dhaheen waa rukni iimaanka ah camalkii haddii wax ka mida la waayo ama ruuxu dembi galo weyn ama waajib uu ka tago marka camalkii yacni tiir iimaanka ka mid ahaa baa meeshii ka baxay iimaankii waa wada raacayaa maadaama qayb ka mida ay tagtay wax qaybsamayana ma aha bay dheh halkaa way meesha u dhaxaysa farqiga u dhexeeya ahlu sunnaha iyo nimanka la yidhahda khawaarijta iyo muctasilada meesha ay ahlu sunnuhu ka yidhahdeen iimaanku waa qaybsamaa waana kala bataa hal gabalna ma ahe wuu qaybsami karaa camalkuna qayb ka midana waa rukni qayb ka midana rukni maahe waa ka baxsanya ayagu waxay dhahen camal oo dhan waa rukni acmaasha waajibka khaasatan iyo muxaramaadkaoo laga tago ayib saas daraaddeed markii loo yimaado ruuxii dembiga weyn galay cinda alkhawaarij muxuu noqonaya ya gaal wey limaada uu gaal u noqday laanna iimaankii qaar ka miduu ka tegey mar hadduu qaar ka mida ka tego camalkii ana isagii oo dhan waa israacay waxba ma hadhin marka soo ma ayib adduunka marka waxay dhahayaan waa kaafir axkaamtii gaalkay siinayaan aakharana maxay dhahayaan mukhalladun fi naar bay leeyihin naartuu ku waaray adduun iyo aakharaba waxay siinayaan xugum gaal bay siinaya muctaziladu khawaarijta maxay kaga gedisnaayeen qeexitaanka iimaanka ma wax farqiyaa udhexeeyey maxaa u dhexeeyey khawaarijta iyo muctazilada fii tacriifi aliimaan ma wax u udhexeeyey maya wax farqiga uma dhexey wax farqiga uma dhexey labadooduba isku mid bay ahayd ayib maxaa la rabay marka maadaama qeexitaanka iimaanka ay isku mid ka ahaayeen waxaa la rabay inay ninkan dembiga weyn galay ee mu'minka ahaana inay isku mid ka noqdaan soo lama rabay farqibaa udhexeeya marka xagga aakhare marka la tago xukunkiisa aakharo isku mid bay ka yihin oo maxay dhahayaan waa mukhalladun fi naar ah, maka soo baxay naartu kuwaarayaa bay dheh adduunka markuu joogo bay marka wax yar madhabkii khawaarijta bay wax yar dhinac ka mareen waxay yidhaahdeen annagu dhihi mayno gaal weeyana dhihi mayno mu'min weeyaanna dhihi mayno laakiin labadaa boos u dhexeeyuu fadhiyaa manzilatun bayna almansilatayn usuusha khawaarijta soo garamaysaan min usuulihim alkhamsa bay ka mid tahay almanzila bayna almansilatayn faasiqa milliga ah ama mu'minka dembiga ku dhacay weyn عند المعتزلة وحويان ليس بكافر وليس بمؤمن وإنما هو في منزلة بين المنزلتين منزلة الكفر منزلة الإيمان مال أرحي سبوتشوغا شرع هذا إسلامك مركي لبارو oo si kasta أحكام dhexgalo ضد أن قالنا أهين مسلمنا أهين ما muslimna لكرا والنبيب النبيب ملهي هل يا إما إن أحكامتي مسلمين تلصيو يا إما إن أحكامتي قالا تلصي أدون كمر كتشو نال ساري مر كمتشو منزلة بين المنزلتين ورلا قرن كرما أفضل الخوارج سين الرعام بعد أنت بدل كي معناه بحدا فريز الله هاي طيب شيخ مر مذهب كي ألو سنوه إراقي حي قيحتان كي إيمان كأنصوق حني مثال عضينيا سيدا اللي سوق خلافسية هالله ما هدي اللي قال مثالك وحا كرة مسألة داس مرتكب الكبيرة روح الدنبي قالي بمثالك سيفي عقوك العدين كوك العدين كرة قيحتان قيحتان ذي كلا قدسنا يعني هي نتيجة خلافك صار معنا ويعتقد وحي اعتقادنا يا برشاخ أهل السنة أهل السنة وحي اعتقادنا أن المؤمن مؤمنكم وإن أذنبها بدن باب الذنوب دنبيو كثيرة أوفر بدن ذنوب تاسو صغائر وكبائر فإنه إساقو لا يكفر ما كفرنا بها ذنوب تاكو كفر معي خلافا لمن يا خلافا للخوارج طيب وإن خرج هدوب عن الدنيا الدنيا هدو كبح غير تائب إساقو توبتكين منها ذنوبتي إساقو كتوبتكين oo wamaata uu dhinto cala tawxiidi tawxiidkana uu ku dhinto walikhlaasi iyo cibaadado ilaahay loo badax tiro sidaa uu ku dhinto xukunkiisa aakhara muxuu noqonaya fa inna amrahu arrinkiisu ilallaahi alla xaggiisu ahaaday caza wajalla soo ma jeeda gaal weeye dhihi maynee waa muumin horta naaqis liimaan ah waa magacii la siin lahaa xukunkii aakhare la siin lahaana fa inna amrahu ila allahi w saas maanaa ayib in shaaa ah hadduu doono waa ka alla subxana wa tacaala siduu ka yeeli lahaa in shaaa ah hadduu alla doono cafaa wuu cafinayaa canhu xaggiisa ayib wa adhalahu wuxuu gelinayaa aljannata jannaduu gelinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada marka sida looga hadlay waa markuusan dembiga ka toobadkeenin oo isagoon ka toobadkeenin uu ku dhinto waay soo ma laakiin hadduu ka toobad keeno iyada kuma jirto soo ma hadduu ka toobadkeeno intuu nool yahay ilahay toobadiisa waa aqbalaya shuruuddii toobadda hadduu la yimaado marka ka midda laga hadlay ma taas macana ayib wuu ku dhintay isagoo ka toobadkeeni waay waadhalahu alla wuxuu gelinaya aljannata jannaduu gelinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada saaliman isaga oo fayow haaniman oo haniimaystay hayra mubtala mid la ibtileeyoo la imtixaanayna aan ahayn binnaari naarta lagu imtixaanay walaa mucaaqabin mid la ciqaabayna aan ahayn calaa maa shay korkii mid loo ciqaabay ارتكبه أو سميه أو اكتسبه أو كسبدي ثم مركو كسبدي كدبنا استصحبه أو لصاحبي أو وتي استصحب ليلة هذا مركو شيء وتو أو سنشيء كهرين أي وضع السعودان ثم استصحبه أو صاحب صدوه أو وتي إلى يوم القيامة إلى ما أنت القيامة لقى قاري أو أهما قصوم او ومن الآثام اه والأوزار عليس يلك صلصي معنا يعني من الله عقابة يلا استغل الأهين wixii uu sameeyey uu ilaa qiyaamada uu ka tegayna uu watay oo la socday oo dembiyada iyo culaysyada ah ku loo ciqaabayna isagoon ahayn iyo ilaahay iska cafinaya oo jannadiisa geynaya ayib wain shaa hadduu doonana waa tii labaad wain shaa hadduu alla doonana caaqabahu wuu ciqaabayaa alla subxana wa tacaala cafaa canhum yuu meesha dadka qaarkood u qoraya wain shaaa cafaa canhu miydu qore khalad waa wain shaaa caaqabahu baa sax laanna tii horaa waxay ahayd in shaaa cafaa canhu talabaadna in shaaa cafaa canhu may noqon karta maya saas wain shaaa hadduu alla doonana caaqabahu wuu ciqaabaya dembigiisiibuu u ciqaabaya wa cadabahu wuuna cadaabayaa muddatan wakhti buu cadaabayaa bicadaabi naari naarta cadaabkeeduu wakhti ku cadaabaya muddo ma aha abaddi ma aha waidaa goortii cadabahu uu cadaabana lam yukhallidhu ku waarin maayo addoonka fiihaa naarta dhexeeda ku waarin maayo bal iskaba dhaafe actaqahu alla wuu xoraynayaa wa akhrajahu wuu bixinayaa minhaa naarta xaggeeduu ka saaraya alla subxaana wa tacaala ilaa naciimi daari sugnaanta daarteeda iyo degmadeeda degmadaa nicmadeeda iyo barwaaqadeeda xaggeeda u saareeya yacni jannadaa loo saareeya man xaggaa la geynaya wa kaana wuxuu ahaa buu mualifku shaykhunaa sheekhanagu wuxuu ahaa sahl ibnu muxamed ahaa raximahu llah sahl ibnu muxamed waa ninkaynu soo marnay asacluuki wa sheekhiisii abuayib asacluuki iyuu ka wada macnaha ayib waqaala wuxuu ahaa shaykhunaa sheekhanagu wuxuu ahaa sahli ibnu maxamed aha abu ayibin sacluuki raximahu llahu tacaala yaquulu mid yidhaahduu ahaa almu'minu mu'minka almudnibi oo dembaabay wa in cudiba haba la cadaabo binnaari naar ha lagu cadaabee fainahu isaga laa yulqaa la tuuri maayo fiiha naarta dhexdeeda ilqaa'a alkufaari gaalada sida loogu tuuro kale walaa yabqaa ku baaqi ahaan maayo fiiha naarta dhexdeeda baqaa alkufaari gaaladu siday ugu baaqi ahaanaysoo kale siday weligood ugu jirayaan ugu jiri maayo walaa yashqaa ma dhurdarraysanayo walaa yashqaa yacni waxa weeyaan ma dhurdaraysanayo ma nasiib xumaanayo fiihaa naarta dhexeeda shaqaa'a alkufaari gaalada dhurdaridooda iyo nasiib xumadoodaoo kaleetu ku dhicmayso naartaba ha gale macnaha saas weyaan saasuu sheekhana udhihi jira saddexdaa jumlo ayuu sharxayaa marka oo uu sheekhiisa uu ka soo guuriyey yani waxa weye abu tayibin asacluuki ayuu sharxaya saddexda jumlo waa saddexdee ruuxa mu'minka aynu hadda soo sheegnay ilaahay inuu iskana cafin karo dembiga galay ee ku dhintay isagoon ka toobadkeenin ee sheegnay inuu ilaahay iskana cafin karo hadduu doonana uu cadaabayo uu soo marinayo wakhti cadaabka la soo marinayo cadaabka haddii ilaahay uu geliyo loola dhaqmi maayo sida gaalada loola dhaqmoo kaleeto xataa cadaabka dhexdiisa saas ka isagoo cadaabka galay xataa sida loola dhaqmayo ma aha sidii gaalada loola dhaqmayo oo maalan marka cadaabka la gelinayo gaalada waa lagu tuuraayo sibaa madax madax baa loogu tuuraa soo ma isaga saa loogu tuuri maayo qaabkaa qaab ka gedisan buu naarta ku galaya ta labaad weeye gaaladu naarta markay galaan way ku waarayaanoo weligood ka bix maayaan soo ma isaguse waa ka gadisan yahay ta saddexaad weeye naarta dhexdeeda gaaladu way ku dhurdarraysanayaanoo waa quusanayaan naxariisoo dhan bay ka quusanayaan isaguse sidaasoo kale maha walow naarti haba galee waa ka gadisan yahi wil haddana waa ka duwan yahay gaalada naarta ku jiraay waa ka gadisan yahay macana dhowrkaa marka sharxayaa imaamka kitaabka iskale abu cumaan isaabuuni wuxuu yidhi wa macnaa dalika arrinkaan maciisu waxa weeye arrinkaas hadalkaa sheekhayga macnihiisu waxa weeyaan ana alkaafira gaalka يسحب والجيدي على وجهه وجهي كركيسا لو جيديا إلى النار النار تحقيدنا لو جيديا يوم يسحبون لا وجوههم يعني النار نارتا لو جيديا وجهي وجهي با لو معناها بركا نارتا لو سي ودو انت لغها لقبتو قارك الدم انت لقبتو با وجهي لو جيديا إلى النار تلقى تور wayulqaa waa la tuurayaa fiihaa naarta dhexeeda lagu tuurayaa mankuusan xaal u yahay mid gembisan mid daba gembisan yaani waxa weeye foorro madax madaxa loo hormarina lugaha iyo qaar dambu waa dambaynaya leanna meesha ugu khatarta bini aadamka waa qaar horaha qaar horaha loo tuuraya macna ayib fi salaasili xaal uu silsiladaha ku dhex sugan yahay markaa la tuurayo waalaqlaali alaqlaalu waxa weeyaan mufradkiisu ulli baa laydhahda ulli waxaana la yidhaahdaa tawqun min xadiid ah, yani waxa weeyaan waa waa waa waa waa bir luqunta lagu xidho luqunta ruuxa lagaga xidha ulli baa la yidhaahdaa aqlaal iyo huluulna waa lagu jamciyaa saas way macana ayib ama waxaa la yidhaahdaa waa harag harag weeye xadhig harag ah oo gacanta iyo luqunta lagu xidho iyadana waa loo isticmaalaa khaasatan hulliga waxa la yidhahdaa markii gacanta labada gacmood inta laysku xidho haddana luqunta lagula xidho baa la yidhaahdaa fii aqlaal ah, hulliga adi waa manaa xidhid way manaa ayib waalaqlaali iyo macnaha waxa weeyaan birahaas iyo xadhkaha haragga ka samaysan waalankaali ayaa iyagana macnaha waxa weeye yuu ku dhex sugnaanaya waalankaal ankaalkuna waa jamcu niklin jamcu niklin nikligana waxaa la yidhaahdaa isagana waa dabarka adag wey dabarka adag wuxuu dooniba ha ka samaysnaadee ama yani maydhaha laga sooho ama bir ha ahaado marba hadduu adag yahay dabarku waxaa la yidhaahdaa isagana nikli baa la yidhahda ankaalla waa lagu jamciya ankaasha waxaa kaloo la yidhaahdaa luqada carabigaa waxaa la yidhahdaa waa xadiidat lijaam xakamaha faraska iyo dameeraha iyo qaybta birta soomaad arkay qaybta birta afka kaga jirta taana waxaa la yidhahdaa nikli baa iyada la yidhahda ankaalna waa lagu jamciyaa ayib fi salaasili silsiladaha xaaluu ku dhex jiro walaklaali iyo xadhkihii qoorta iyo walankaali iyo dabaradii iyagana ad adkaa ahiqaali ee cuscuslaa dabarka culus ee uu ku xidhan yahay dabarka uu ku xidhan yahay waa dabar culus dabar uu la socon karo ama la dhaqdhaqaaqi kara ma ah gacmaha iyo luqumahana waa la isku xidhayaa waana la dabrayaa silsiladana waa la dhex gelinayaa isagoo saasaa marka lagu tuuraya madax madax naarta loogu tuuraya walciyaadu billah taasi waa gaalka saasaa loola dhaqmayaabui walmuminu mu'minka almudnibu ee dembaabay idaa goortii ubtiliya la imtixaano binnaari naarta lagu imtixaano fa innahu yadkhulu wuu gelayaa annaara naarta ayuu gelayaa kamaa yadkhulu siduu u galoo kale almujrimu ninka dembiilaha ihi fi dunyaa adduunyada dhexeeda assijna xabiska siduu u galo cala arijli xaal uu lugayn ku dul suganya isagoo lugaynahayoo socda xabis markii lagu geynayo adduunka ma madax madax baa lagu tuuraa see la isu xidhaa xoogaa dharka inta lagaa furfuro unbaa adoo lugaynahayo lugtaada ku socda baa gal lagu dhihi soo saas isagoo lugihiisa ku socdoo la foorarinin baa la odhanayaa naarta gal saas man ayb fainahu yadulu wuxuu gelayaa annaara naartuu gelaya kamaa sida yadkhulu uu galoo kale almujrimu ninka dembile dembiga galay fi dunyaa adduunyada dhexeeda assijna siduu u galo cala rijli xaal uu lugayn ku dulsugan yahay oo uu lugaynayo macnaha ayb xaal uu lugta ku dul sugan yaho uu lugaynayo min hayri ilqaa'in tuurid la'aanteed wa tankiisin iyo gembin la'aanteed isagoon la gambiyeen oon la foorinin lana tuurin ayuu naarta gal la odhanaya markaasuu isagu galaya saasmaanayb wa macnaa qawlihi taasi muxuu yahay intaa wuxuu ku fasiray fainahu yulqaa fiiha ilqaa'a alkufaar hadalkii sheekhiisa intaa ahayd yuu intaa ku sharxay wuxuu hadda u gudbayaa inuu sharxo walaa yabqa fiiha baqaa alkufaar jumladaasoo sharxay wa macnaa qowlihi laa yulqaa fi nnaari ilqaa'a alkufaarna ana alkaafira alkufaar waa isla hadalkii laftiisa wuu sii sharxaya taqriiban wa macnaa qowlihi laa yulqaa fi nnaari ilqaa'a alkufaarna ana alkaafira macnihiisu waxa weye ana alkaafira gaalka yuxaraqu waa la gubi badanuhu jidhkiisa ayaa la gubayaa kulluhu dhammaantii kullamaa nadija mar kastoo uu bislaado jilduhu haraggiisu uu bislaado buddila waa loo bedeli jildan harag baa loo bedeli hayrahu oo isaga aan ahayn harag kaleoo cusubba haddana la soo saari leanna bini aadamku meeshuu sidiisaba ka xanuunsado waa haraggan kore haraggaasi kullamaa uu gubtoo baaba'o ku kaloo cusub baa la soo saaraya maxaasaa loo yeelayaa liyaduuqa inuu dhadhamiyo daraaddeed alcadaaba cadaabka inuu dhadhamiyo daraaddeed dhadhanka kulaylka dareenka uu dareemayo si uusan u baabi'in ayaa kolba harag cusub la saaraya kamaa sida bayanahu llahu alla uu u caddeeyey fii kitaabihi ugu caddeeyey fii qowlihi odhahdiisa tacala korahay uu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaatina aayadahanaga ku kufriyey sawfa nusliihim dib baan ka gelin doonnaa naaran naar kullamaa mar walba oo nadijat ay bislaato juluuduhum hargahoodu ay bislaadaan badalnaahum waanu badel siinaynaa juluudan harga kalaanu badel siinaynaa oo hayrahaa aan hargihii hore ahayn liyaduuquu inay dhadhamiyaan daraaddeed alcadaaba cadaabka inay dhadhamiyaan darteed saasaa loo yeelaya ayib taa waa gaalka wa ama almu'minuuna mu'miniinta miya falaa talfaxu ma leefayso ma baabi'inayso wujuuhahum wajiyaalkooda annaaru naarti baabi'in mayso walaa yuxaraqu la gubi maayo acdaa'u sujuudi sujuudda xubnaheedii oo minhum ayaga ka mid ah Ah. minhum xaala iyaga ka mid tahay xubnihii ay ka sujuudi jireenna la gubi maayo oo naartu waxaa laga ilaalinayaa meelihii ay ka sujuudi jireen id cilladu waxa weeye xarama allaahu alla wuu xarimay cala naari naarta korkeeduu ka xarimay oo uu u diiday acdaaa sujuudihi mu'minka xubnihiisii sujuudda ilaahay naarta waa ka xarimay inay gubto oo yacni waa loo diiday ma gubi kartid baa layidhi macana ayb تاوحا كتوسيا حديث كبخاري ومسلم أي صوصار من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث دير وما ننت قيامته وكغو الرمي بوحو لي ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن, يخ أن, يخ أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفون في النار بأثر السجود طيب تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضدك نار تقلي أهل توحيدك مركز شفاعة الوصو صاريه ملائكته إلهي أمر يا مركز وحوليه وحد كسو سارتان عدو البؤو قريسي cid ilaahay lagu caabudo inay cid xaq lagu caabudo inaysan jirin alla mooye markaasaa waxay kuwaxay soo saarayaan cid kasta oo sujuudi jirta oo ilaahay dartii u sujuudi jirta waxayna ku garanayaan oo kaga garanayaan dadka kale naarta galay sujuuddii bay ku garanayaan markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay ilaahay naarta waa ka xarimay raadkii sujuuddu ay reebtay inay gubto ilaahay waa ka xarimay subxana wa tacala raadka sujuuddaya iyo xubinkeedu inuu baaqi ahaado hadhow ruuxa si loogu garto sooma ruuxii aan sujuudi jirin ka warrama isaga ya isaga warkiisu inuu dhammaadaan umalayna isaga maxaaba lagu garan horta lagu soo saari haloo haban la sidaas daraaddeed baan utagi waan utagi doonaa masaladu inoo soo socota laakiin ruux aan sujuudi jirin oon ilaahayba u tukan jirin kaasi gaaladaa uun cadcad baa lagu daraya iyo kuwa madmadowba gaalada gaalnimadooda iska caddahay buu kaasi raacsan yahay ayib laakiin ruuxii sujuudi jirayoo tukan jiray dembiye waaweyn ku dhintay kaa way midka loo shafeecaye sujuuddiisii calaamadeeda lagu garanayo lagu soo saari doono maana ayib wa macnaa qawlihi odhaahda sheekhaygu uu yidhi laa yabqa fi nnaari baqaa alkufaar taa macnaheeduna waxa weeye anna alkaafira gaalka yukhalladu waa la waarinayaa fiiha naarta dhexdaa lagu waarinaya walaa yakhruju mana baxayo minhaa naarta ka bixi maayo abadan weligii ka bixi maayo taasi waa gaalka walaa yukhallidu allaahu alla ku waarin maayo min mudnibii almu'miniin mu'miniinta kuwooda dambaabay alla ku waarin xaal uu ka mid yahay walaa yukhallidu allaahu alla waarin maayo axadan ruux oo min mudnibii almuminiina muminiinta kuwooda dambaabay ka mida fi naari naarta dhexeeda ku waarin maayo ifadu hadday saaxiibkeeda ka hormarto waa la xaaleeyaa saas man ayib axaddan taasaa macnaha u ahayd saaxib macnaha waxa weeyaan eh, xaalada iyo <clears throat> yaa macnaha waxa weeye saaxibu sifa ah walaa yukhallid llahu alla waarin maayo min mudnibii almuminiin muminiinta kuwooda dambaabay xaal uu ka mid yahay fi naari naarta dhexeeda ku waarin maayo axadan axadna ku waarin maayo saas man ayb wa macnaa qowlihi ilaahay odhahdiisa uu yidhi walaa yashqaa binnaari shaqaa'a alkufaar ah. walaa yashqaa ma dhurdarsanayo fi naari naarta dhexeeda shaqaa'a alkufaar taa macnaheeduna waxa weeye anna alkufaara gaalada yu'ayisuuna ya wa macnaa qowli illahi ah saasaan idhi ah, wamacnaa qawlihi sheekhayga qowlkiisa macnihiisu waxa weye uu yidhi walaa yashqa binnaari shaqaa alkufaar uu yidhi macnaheedu waxa weye anna alkufaara gaalada yu'ayasuuna waa la quusinayaa fiiha naarta xaalay ku dhex jiraan min raxmat illahi ilahay naxariistiisa laga quusinaya walaa yurajawna la rajo gelin maayo raaxatan wax raaxa a ah la rajogelin maayo bixaalin xaalnaba xaalnaba qalbigooda wax yaroo raja a ah la gelin maayo rajada oo dhan baa ka dhammaanaysa warka ugu dambeeya waxa weeye falan naziidakum ilaa cadaaban un mar walbo ay qayliyaanba cadaab unbaa loo kordhinaya marka iyaga rajadoodu waa dhammaanaysa wa ama almu'minuuna mu'miniintu miya wa ama almu'minuuna falaa yanqaticu go'i maayo oo dhammaan maayo damacuhum hungurigooda iyo damacooda min raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa xaggiisa ay ka qabaan fii kulli xaalin xaal walba xaal walbo naarta ha ku jireen yacni wax weeyaan ha ka soo baxeen xaal walba mar walba ilaahay naxariistiisa inay rajadeeda qabaan qalbigooda ka tirmi maayo kana gu'i maayo ila waxa weeyaan inaad dhib ku jirto laakiin aad dhibkii rajo qabto inaad ka bixi doonto iyo inaad dhib ku jirto oo dhibkii aadan rajo qabin soo isma dhaanto saas macnaha mu'miniintu xaalad walba rajay qabaan inay un ka bixi doonaan bay rajadeeda qabaan macnaha ayib falaa yanqaicu gu'i maayo amacuhu min raxmat illahi ay damacsan yihiin fii kulli xaalin xaalad walba wa caaqibatu lmu'miniina mu'miniinta cidhibtoodu kulluhum dhammaantood wa caaqibatu lmu'miniina muminiinta cidhibtooda kullihim dhammaantood aljannatu jannada wey liannahum iyagu khuliquu waa la abuuray lahaa jannadaa loo abuuray wa khuliqad waa la abuuray jannadii lahum iyaga dartood baa loo abuuray jannada dartood baa loo abuuray iyagana janno darteed baa loo abuuray fadlan wa khuliqat waa la abuuray lahum iyaga khuliqad waa la abuuray jannadii lahum iyaga dartood baa loo abuuray fadlan ay tafadulan fadli iyo dheeraadsiin darteed oo minallaahi alla xaggiisa ka ahaatay iyo wa minnatan gallad ilaahay baa ku galladaystay oo ku tafadulay sidaa daraaddeed bay iyagu jannada iyaga iskale aan sheegnay marka ahlusunna waljamaca cidda khilaafsan oo masaladan ku khilaafsan fismi fil ismi iyo fi lxukmi labadaba waynu soo sheegnay macnaha ayib waxaa ise inoo laabnaa waan sheegnay ahlu sunnaha khawaarijta iyo muctasiladu inay qabaan ruuxa dembiga weyn galay inuu naarta ku waarayo magaca adduunka la siinayana inay ku kala gedisan yihin murji'aduna maxay yidhaahdeen ruuxaasi iimaankiisu waa kaamil aakharana waxay dhaheen laa yadkhulu annaara ila alkufaar naarta waxaan gaal ahayn geli maayoba ruux iimaan leh naarba geli maayo soo ma saasay qabeen murjaadu ruux iimaan leh leanna iimaankiisoo kaamil ma ah dadkiina soo iimaankii kuma wada sinna hadde maxaa qaarna naarta loogeyn qaarna jannada loo gey iimaankoodu waa siman yahay soo in jannada un lagu wada xareeyo maa ah naartana gaal unbaa geli bay dheheen muumin taaban maayo soo ma jeed murji'adu halkaasay marka taqriiban soomaalida waxaan u malaya dariiqooyinka suufiyada baa madhabkan irjaaga inoo soo gudbiyey iyo sidoo kaleeto ashaacirada ilaa labadii la haystay saamay ashaacirada iyo iyo dariiqooyinka suufiyada sidaas daraaddeed baa waxaad arkaysaa caamada in badan waxay iska rumaysan yihiin ruuxu isagoo weligii iyo allihiiba camalba samaynin ilaahayna weligii aan sujud se ka bixin laga yaabo inuusan soomin baxda xaj gudanin weligii camal khayraba aan la imaanin in haddana jannada inuu kaaga horaynayo rumaysnay ah. wuxuu ku leeyahay bal jannada keeni u horreeya halla arko war maxaad janno ku mudan sidanaad u taallahay soo ma jeed waa madhabkii murji'ada waay ah, madhabkii murji'ada galay qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo kule nin ruuxii maxamed la yidhaahdo magaciisa maxamed la yidhaahdo maxamed ba haddii la dhahaba jannadu galaya magacii nebigu wataaye smart janno iska rakhiis oo bannaanka iska taaltaallo nin walba iska galhayo oo durduro lagu galhayahay waa madhabka murji'ada soo mart caamadu waxaasay marka rumaysan tahay war camal samaysta oo shaqaysta oo lagu kari maayo leanna waxa weeyaan camalkii waa shay iimaankuna waa shay halkaasaa la mariyey macnaha marka shubahaadkaasaa ku jira dad badan macnaha ka buuxa ayb mas'aladan ku saabsan murtakibulkabiira ninka dembiga weyn galay kuna dhintay ashaaciradu maxay ka qabaan ashaaciradu maxay ka rumaysan yihin masalat liimaan soomaynaan soo barin tasdiiq bay ku sheegeen soomaay lisaanka nudqigiisana waa isku khilaafsaneen camalkana waaba ka saar waaba ka saareen iimaanka laakiin mas'aladan oo ruuxa dembiga weyn gale ku dhintay ah ashaaciradu ahlu ku waafaqsan yihin جمهورتود ضمانتود يعني جمهورتود انتود بدن اهل السنه وافقسين او waxay leeyihiin صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر وإن شاء غفر له هذو دون إله وعذابه هذو دون إله سبحانه وتعالى وأضافه ساس برادد بلقاني في الجوهرة وككيري ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه وواجب تعذيب بعض بعض آه، بعض ما ارتكب آه. بعض وواجب تعذيب بعض من ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب كتاب كان يستوحى كتالة ثم الخلود مجتلب مجتلب صحنا ما ثم الخلود مجتنب واحد آه معنا wuxuu yidhi ruuxii dhinta oon ka toobadkeenin dembigiisa arrinkiisa ilaahay baa loo bandhigay warkaasaa wuxuu daba dhigay dunuubta waaweyn dadka galay qaarkoodsa in la cadaabaayey waa waajib laakiin kuwaaridda naarta lagu waarinayo ayaa maxay tahay ayaa laga fogaanaya naarta lagu waarin maayo way ka bixi doonaan laakiin qaarkood in la cadaabayo waa waajib muxuu ka wadaa hadalkaas wuxuu ka wadaa soomaynaan dhihin ilaahay hadduu doonana dadka dunuubta waaweyn ku dhintay wuu iska cafin karaa hadduu doonana ilaahay cadaab buu marinaya nusuusta sida ku sugan qaar ka mida in la cadaabayo qaطcan way sugantahay soo ma qaar ka mida yay noqon doonaan allahu aclam yay noqon doonaan allahu aclam saas daraaddeed ruuxii yidhaahda dunuubta waaweyn dadka ku dhintay dhammaantood aakharo waa la wada cafin doonaa dhammaantood naar wax gelaya ma jira jannay wada gelayaan waa madhabkan hadda murji'ada ka soo sheegayno sooma saasay macnaha laabudda qaar ka mida ah in la cadaabayo nusuusta ku tustay laakiin kuwaa la cadaabay naarta waa laga soo saari doonaayo khuluudkiiyo kuwaarinta ayaa markaa laga fogaanayaa oo macnaha waxa weeyaan ra'yigii khawaarijta iyo muctasilada hal masalaynu ku daraynaa oo masalada raacsan oo iyaduna taa uun daba joogta wuxuu yidhi wakhtalafa waxay isku khilaafeen ahlulxadiidi culimmada xadiidku waxay isku khilaafeen fii tarki lmuslimi muslimka ka tegiddiisay isku khilaafeen salaata alfardi uu salaaddii waajibkahayd ka tago salaaddii waajibkahayd inuu ka tago متعمدا حال ويهي متك تجده أقستي فكفره وحا قاليسي بذلك كتجده صلاة أكتي وحا كقاليسي أحمد بن حنبل يو جماعة الكوح ومن علماء السلفي سلف علماء ديسا كمد رحمهم الله الله أولا حرسته وأخرجوه ويبحيا به تركيه سلاة أكتغي السببتي بي min alislaami islaamnimadii bay ka saareen lilkhabari xadiidkii dartii bayna uga saareen alsaxiixi ee saxiixa ah waxay u gaalaysiiyeen oo islaamnimada uga saareen xadiidkii saxiixa ahaa dartii ee ku yimid oo muxuu yahay nebigu wuxu uhi sal lay slam bayna alcabdi washirki tarku salaa faman taraka asalaata faqad kafar adoonka iyo shirkiga addoonka iyo shirkiga waxaa u dhaxeeya salaada ka tegitaankeeda ruuxii salaada ka tagana waa gaaloobay muslim baa soo saaray min xadiidi jaabir bni cabdillaah lafdiga muslimna waa sidan bayna alrajuli wa bayna alshirki waalkufri tarku salaah lafdigaasuu muslim ku soo saaray ninka inuu gaaloobo ama shirki ku dhaco iyo isaga waxaa u dhaxeeyoo kala teedaya waa salaada ka tegitaankeeda salaada ka tegitaankeedii haddii la helay isagiiyo gaalnimo iyo shirki waa isku bannaanaadeen lafdigaasi waa lafdiga jaabir xadiidka jaabir fii saxiixi muslim ayaa saase macnay waxaa kaloo xadiisku soo arooray min xadiidi cabdillaahi bni burayda can abiihi buraydata bni khusayb bnu ka warinaya alcahdu aladii baynana wa baynahum alsalaa faman tarakaha faqad kafar lafdiga dambe wa xoogaa marka mualifku laba xadiid baad moodaa inay iskaleen ayb العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة بلن كنور دحية أنك إيقالنا والصلاة روحي صلاة كتقنا وقالوا بيبن نبي صلى الله عليه وسلم لفظ قال واحد اسكله من حديث بريدة ترمذي بصوص علي سيدوك الإمام أحمد بيسونا صوص علي في المسند وانا حديث صحيح ويسونا معنا طيب حديث تاسا مركو كتوسا يسوي الدليل الشدين علماء استري تارك الصلاة كصلاة وكسب وقتكي وقال مسلم لقومة تريو طيب طلبوا قلوا ناس وذهب ووتكي الشافعي إمام الشافعي إيه وأصحابه تيس إيه وجماعة كوح ومن علماء السلف في سلف كعلمة دي سكمل رحمة الله عليهم أجمعين وحيقنا كتكين إلى أنه ننكي صلاة كسب وقتكي لا يكفر إنسان كفرين ما كفرين طيب maa daama inta uu ku daa'im yahay muctaqidan inuu yahay mid ictiqaadsan liwujuubihaa salaadda waajibnimadeeda inta uu qabo salaaddii waa waajib laakiin wuu ka wahsanaya balaayaa wadata shaydaan baa wata naf baa wadata wahsigaasuu u tukan layahay laakiin salaaddu inay waajib ku tahay wuu qabaa inta uu sidaas yahay waa muslima gaal ma aha bay dheh ayib watawaluu xadiidkii haddaan soo marnay maxay dheheen marka maxay ka dheheen wa ta'awaluu way fasireen alkhabara xadiidkii hadda aynu soo marnay way leexiyeen oo waxay ku fasireen oo ku awileen man taraka asalaata ruuxii salaada ka taga jaaxidan xaal uu yahay mid diiday lahaa iyada diiday halkaasay mariyeen kelimadaasay ku dareen yah ma idiin qoray miya a way ku jirtaa makhduudaadka qaarkood iyo yani dabacaadka qaarkood baynu ku ooli ayib man taraka ah? hadal aan ah, idin ii qorren baa idiin qoran miya m ya الله المستعان وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام صلى آه طبعا إذا قدتك يستميدين قرين حقيق قرين ها كما يستوجب المسألة صحبا صح طيب أنا كبوضي إلى أنه لا يكفر بكتغا ما دام أنت دائم كيها معتقدا اعتقادنا اعتقادين يئنها لوجوبها صلاة واجب نمدين وإنما يستوجب واجب سنة القتل دليل بواجب سنة صلاة ما دام أكتغي كما يستوجبه سيدا واجب سدو وكلا واجب سدا دلك المرتد كان نقضي عن الإسلام إسلام ماذا كان نقضي سيدا لو دليو سيدا سوكلا لو دليا laakiin waxaa loo dilayaa xaddan baa loo dilaya murtadkana waxaa loo dilayaa riddatan baa loo dilayaa saasay qabaan macnaha waxa weeyaan waa la dilayaa sax tukaan la odhanaya hadduu tukan waayo qoortaa loo casaynaya laakiin ha la dilee ma gaalnimaa loo dilay mise xad baa loo dilay say leeyihiin xad baa loo dilay maxay ku kala gedisan tahay xad baa loo dilay gaalnimaa loo dilay xad haddii loo dilay macnaha xukum muslim buu leeyahay waay ha waa lagu tukan qubuurtii muslimiinta lagu aasi waa la dhaxli saas wey laakiin haddii la yidhaahdo riddaa loo dilay uu diinta ka ridoobay markaasi lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta la geyn maayo looma ducayn karo la dhaxli maayo wahaakada gaal xukunkiisu qaadanaya markaas saas wey macnaha ayib kamaa yastawjibhu lmurtadu can alislam hadda meeshuu iskaga shabahayo ma aha yani waxa weeyaan sababta loo dilay ma ridda mise waa mise waa xad xaggaa iskagama shabahayo e wuxuu iskaga shabahayaa uun yani waxa weeyaan mutlaqu lqatliga ah, dilka uun sida kaa loo dilaya kana loo dilaya ayb wa waxay ku fasireen oy ku awileen alkhabara xadiidkii waxay yidhahdeen man taraka ruuxii ka taga asalaata salaada ka taga jaaxidan lahaa isagoo diidan waajibnimadeediibuuba ka doodsan yahay ruuxii ka taga isagoo diidan oo waajib ma ah leh ruuxa weeye ruuxa gaalkaabay dheh ayib kamaa ahbara siduu warramayba subxaanahu nasahnaantiisa ama nasiyidiisa can yuusuf siduu kaga warramay calayhi salaam annahu isagu qaala inuu yidhi innii anugu taragtu waan ka tegey millata qowmin baan ka tegey qowm diintood baan ka tegey qowmkaasoo laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi ilaahay wahum iyagu bilaakhirati aakharo hum iyagu alkaafiruuna kuwa ku gaaloobay ah aakhare aan rumaysanayn oo ku gaaloobay wuxuu ka daliishanayaa tarakada taraka bimacnaa juxuud iyo diidama loo isticmaalaa halkaasuu rabaa inuu yidhaahdo qur-aanka waxaa ku timid taraka oo bimacnaa jaxada ah sidaas daraaddeed xadiiskii ahaa tarku salaati bimacnaa jaxdu salaad baa laga wadaa bal siduu marka u fasiray wuxuu yidhi walam yakuun ma ahayn buu yidhi yuusuf nebi yuusuf calayhi salaam talabasa mid macnaha waxa weeye dhex galay ma ahayn bikufrin gaalnimo muusan dhex gelin oo fafaaruqahu faaruqahu marka uu faaruqay kufri intuu dhex galay uu ka soo dhex baxay miyaa jiray maya walaakin tarakahu kufrigii buuse ka tegey jaaxidan xaalu ahay mid diidan lahu gaalnimada uu isagoo kufriga diidan macnaha yacni waxa weeyaan innii taraktu millata qawmin waxoogaa daahirka waxaa laga yaabaa in aad laga fahmo in uu ku dhex jiray oo uu ka soo dhex baxay soo ma macnuhu saas mee waxaa laga wadaa buu yidhi innii taraktu millata qawmin dad diintood baan nacay wey macnaha diintood baan nacay aan aakhara rumaysnayn yacni waxa weeyaan alliya aakhara aan rumaysnayn baan diintooda nacay saas wey macnaha marka taasaa laga wadaa bay yidhaahdeen tarkiga xadiiska kusoo soo arooray iyo tarkiga halkanna waa isku mid bay dheh ayib walam yakun muusan ahayn nebi yuusuf talabasa mid dhex galay muusan ahayn bikufrin gaalnimo oo gaalnimo sameey ma ahayn oo fa markaa ka soo baxay oo ka tafaaruqay ma ahayn laakiin tarakahu wuuse ka tegey jaaxidan xaal uu yahay mid diidan lahu kufriga isagoo diidan yacni marka juxuud baa laga wadaa tarku juxuud baa laga wadaa ee tarki oo kasal iyo tahaawunan iyo looga tegay ma aha ayib labadaa madhab ayaa marka waxa weeyaan ayay isku isugu khilaafeen salafku taariku salaadka laba meelood baynu masaladaa ka baraarujinaynaa waa midda koowaad ee horta taariku salaadka khilaafsanaanta laysku khilaafsan yahay ma gaal baa mise waa muslim macnaheedu ma waxay noqon kartaa selafku waxay isku khilaafsan yihiin camalku camalku iimaanka rukni uma aha ama iimaanka ka mid ma aha iyo waa ka mid bay isku khilaafsan yihiin maadaama ay isku khilaafeen salaada ruuxii ka tegey ma gaalba mise gaal ma aha ma la dhihi karaa ma ka laasimaysa haddii taariku salaadka laysku khilaafo arrinkiisa in laysku khilaafsan yahay camalku ma rukniba mise ma ah maya kama laasimaysa lianna salaada tukashadeedu waa hal camal oo acmaashii ka mid ah soo ma hal camal wey hal camal oo acmaasha iimaanka ka mida ka tegiddiisana iimaankii or laga tegi ma ahayn soo ma keliya waxaynu soo sheegnay ahlu sunnuhu inay qabaan iimaanka acmaasha qaarkeedna waa rukni iimaanka ka mid ah qaarkeedna rukni ma aha wala waajib haba ahaatee khilaafkoodan hadda salaadda ay marka isku khilaafsan yihiin ninka ka tegay macnaha lagama qaadan karo inay isku khilaafsan yihiin camalkuma rukni ma mise rukni maaha leanna waxaa dhici karta intuu salaada ka tago inuu acmaal kale la yimaado soo soma oo ruknigii camalka buuxiya soo maarti wuxuu la imaan karaa soonkii wuxuu la imaan karaa maalan xajkii wuxuu la imaan karaa maalan cumradii acmaal kaleu la imaan karaa jihaad buu la imaan karaa acmaal marka inuu la yimid waa ku rumoobaysaa oo rukniyadii waa buuxsantay soo maa ruknigii waa la helay baynamaa salaadii meesha ay ka maqantay marka waxaan ka wadnaa dad baa waxay u daliishadeen qaarkood oo shubhadaasi ku dhalatay oo waxay yidhaahdeen maadaama salaadii oo acmaasha badaniga ugu horraysay uguna weynayd salafku isku khilaafsanaayeen baa waxay ka fahmeen camalku rukni maba ahaba markaasay madhabkii murji'ada ku dhexeen صلاة صلاة وحلينها هي واجس كم بذا صلاة ولو عمل كلا قبتها ما أقوله سنوات لكن ولي وكمل وقيب عمل كي كم بذا خلاف كلا إسكو خلاف سنة كتجد دي سنة معها إن عمل كي إنه صامرني إيمان كم كميت بمسا كم بذا إسكو ما خلاف سنة سلف سنة إجماع ورب هروب صامر لنا مسألة مسألة ده صورت برا الكتب وانت مثلا ده لبعض تارك الصلاة كا مسألة دي سوى مسألة فقهية ومسألة فقهية نكير هذا oo culimmadii salafka ka mida taariku salaadku gaal ma ahana murji'ada ma waafaqin ninkii yidhaahda taariku salaadku waa gaalna khawaarijta ma waafaqin mas'aladu kaanat mas'ala khilaafiya cinda salaf mar hadday sidaas tahay walow mas'aladu haba cuslaato oo camalkii ugu weynaa oo salaaddii ah haba ku saabsanaatee haddana maadaama mas'aladu ay mas'ala khilaafiya cinda salaf ay ahayd ruuxii labadii madhab ama labadii ra'yi midkood qaatoo maraayay dawaa'iftaa luntay looma tiirin karayo saasay walaalo ku ahaayeen isku jeclaayeen ahlu sunno ku wada ahaayeen mas'aladu marka waa mas'ale majrahaas iyo jidka qaadanaysa waa masaladaas amaa mas'aladu xaggay u xoog badan tahay taariku salaadku walow masala fiqiya haba ahaatay من كي أحيوك بدنتهي ما قال بامسوا مسلم طيب انت كل وحويان قراءة ذو أي دنتهي قناعة ذو أي دنتهي تارك الصلاة هو إنه قاليه تارك الصلاة كالصلاة كتك لأن النصوص على عبا قتزس وقرآن كم ذا الله سبحانه وتعالى قرآن كمركو كهل له أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود أدنكوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صمتي روحي أن سجودي كن الدنيا ده آخر إله مركو أدومدي سجود أمره ما سجودي كرو نمر كاسكو دقيه لفها دورك تجمعي مركز قال الله هل شيء سمعت ابن القيم عليه رحمة الله يصف عن أول نقاشي إلى أيضا نور أسود الشيء ولو قاركوت يعني واحد استدلال كذا مرن أو كتشره لكن أيضا ظاهر كأبجر أيضا ظاهر كأبجر أحاديث هذا عن صومر أن أيضا النص بيكوهن أو أيضا وقعدين تارك الصلاة كأنه كفر كافر يا معنى طيب تأويل كأي قرضة علماء دي تأويليين أي مريانة oo ah macnaha waxa weye man taraka salaata jaaxidan lahaana taawiilkaasina ma saxsana jaaxidan lahaa maxaa yeelay shaaricu wuxuu yidhi man taraka salaata sooma dhih ah. faman tarakaha faqad kafara buu yidhi shaaricu wuu heli karay inuu yidhaahdo jaaxidan lahaa sooma heli karin adiga shaaricu wuxuusan kelimuhuusan meesha kusoo darin oo macnihii o dhan bedelaysa maxaad ugu daraysa adiga sooma khaldana shaaricu siduu u itlaaqay ha loo daayo xukumka ka dhalanayaan ha la qaato laakiin jaaxidanta adaa la yimide shaaricu ma dhihin soo ma wax tasarfigaa keenaya oo in daahirkaa laga leexiyo halkaa loo duwo wax keenayana ma jiro haddii la heli lahaa daliil keenaya wuxuu noqon lahaa sarfu annas can daahirihi lidaliilin marka waa taawiilkii saxdaa sooma aawe marka daliilka ku tusaya jaaxidatan daliilkeedii baa loo baahanya ama aayadan tarki oo juxuud ku soo arooro meel ku yimid iyo tarkigan halkan taariku salaadka isku mid ma aha kanna tarkiga mujaradka laga wadaa kaana waxaa dhici karta inay luqadda ku timaado taraka oo bimacnaa jaxada isma diidayso markaas laakiin tan waxaa ku cad inay gaalnimo tahay buu xadiisku ku cad yahay waxaana macnaha xoojinaya ijmaaca salafka waxaa ايه ايه اه احاديث تكلم كسو عرورتي مع سيده قار كودو كفر لوو اطلاقي مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اوكلت مسلم ك دل كيس لدغالن كيس لدغالن كيسو انو سن كفر اهين كي دين تلقى بخاي انو سن اهين مسبنو هينا كل حينية كفرجي دين تلقى به وقول حينية كفرجي بمعنى مع السيادة دليل كذبه قرآن ككنا وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا سمعت لو كحوض مؤمنين أيه وإسلاين يودق على الكشرة هذا لو حليلي ومؤمنين صوما أستغوا ولا الكي دليل muminkii isagoo dilay baa haddana weli laleeyahay waa mumin sooma faman cufiya lahu min akhiihi shay-un ukhuwadii iimaaniyadaa loo sugay isagoo dilay walaalkii marka taa nusuus baa loo hayaa sarfinaysa oo kufrigii ka sarfinaysa diinta lagaga baxayo kufrigii bimacna almacsiya ahayd u sarfinaysa laakiin kufrigan taariku salaadka ku soo arooray aawey naska ku tusaya ka sarfinaya kufriga diinta lagaga baxay ee u sarfinaya kufrigii nicmada ah malahaya kaas kaa haddii lasoo helo warku waa dhammaanaya laakiin kaasaan la haynin ayb almuhim waxaa xoojinaya taariku salaadka kufrigiisa saxaabada ijmaacoodi ridwanullahi calayh asxaabu rasuli lah sal lla alay waslam sida abu salama uu soo guurinayay yacnii ijmaac bay ku ahaayeen كتجد صلاة صلاة إنه كفرية عمل أي أيوة أرك تشرين كتجد يسو كفر أي أرك تشرين صلاة أهين مشرو صحابة صلاة يكون إجماع سناين بل تابعين تاسدا أيجنا كو إجماع سنات خاصة تابعين تواوينا كبار التابعين وحليه هي أبو الحسن المأربي كتاب كيسان سبيل النجاة وكجه الله دبقلك أن سبيب ليه zuhri cid uga horaysay taariku salaadku gaal ma aha cid zuhri ka horaysay oo hadalkaa tidhi ma arag buri in la soo raadiyana waa mudan tahayo waa dhici kartaade inay wax ka qarsoomeen saxaabadii haddii laga soo guuriyey taabiciintiina aqwaashoodii ilaa iyo hadda aan lahaynin zuhri waa taabici saqiir ah taabici yar waa oo weliba arag mooyaane aan riwaayo lahayn ayib maadaama uu sidaas yahay تابعينتنا هلكا مرين صحابه اجماع ودنا السيدة اها نصوصنا السيدة اي او بدنتاي تاريخ صلاتكو مركا وا محدثين تجمهور تونسي خلا نيكلي لهادو مثلا المروزي محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة مركو كو هالله ولبدا قول بسو غوريي او سلف كسو خلاف صلاهين او تاريخ صلاتكو قال ما مسقال ماها بوخيري وحيري وذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله, رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك أحد صحابة كمذا لو قم إيمان بويري تارك الصلاة هو مسلم تارك الصلاة كوا قال بي صحابة اسكر راعين بولي نينك اللي هذا محمد بن النصر المروزي وحل إلى هذا dadka culimmada ugu aqoon badan buu ka mid ahaa alikhtilaaf waalitifaaq saas macnaa iskhilaafkii salafka ragga ugu yaqaanuu ku jira maxamed nasri marwasi uu sii wado markaasaa wuxuu yidhi uma ikhtalafa ahlulcilmi bacda dalika buri gadaal khilaaf ku yimid taariku salaadku gaal ma ahe waa muslim waa war dib ka yimid walow quruntii saddexda aydaaba ku jiro laakiin sadrigii hore ma ah dib buu ka yimid buui <coughs> uu sii wado markaasa wuxuu yidhi ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها مركز فريق هوري أي هذا الكود سوء روري مركز وحوري قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمدا وحان شيخ نقولي كوا هذا الكودي كوحدة هذا الكودي قبتي تارك الصلاة كو إنو قالي يا صلاة كسوغتك وحكينا جملة ما احتجوا به وحي حجيستين الدليشتين دودوب كيسي وانصوشا نقول وحكدم بيسي هذا كان اتشيرنا وكان مركب وهذا مذهب الجمهور أهل الحديث أهل الحديث كالجمهور تضوحي قمام بوري يبادي دوت تاريك صلاة كينو قالي فوق هذا ماشي دوت لكن مركي أهل الحديث اللي لهذا جماهير تضوحي قمام إنه تارك الصلاة كينو قاليها معنا مركز وحول وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث كوح كانوا أصحاب الحديث كم من خلافي لكن كي أبديه وإنه تارك الصلاة قال يهوى سلاسين النصوص تحوشنسا إجماع أصحابه كدر أرسدي تارك الصلاة مركا وقال ولو السلف كو هبا اسكو خلاف صلاة ومسلم مسلم خلافية هبا أهاتي انتاس أي مدرسي قال ما تكون إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم